bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu alaa muxamedi wcala aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafkahu qowlii <clears throat> xalay waxaa inoo bilaabnay oo aynu bartanka kaga jirnay faacilka soo saamayn sharaxaan ka bilaabeyna waynu dhameyna inta muqadimada wuxuu yihi sheekhu laman qadaa markuu dhammaaday alkalaamu hadal markii uu dhammaaday fii dikri lmubtadai mubtadaha la sheegistiisa laga hadlo walkhabari iyo khabarka la sheegistiisa laga hadlo iyo wamaakii laga hadlo iyo tacalaqa ku tacaluqayay huwa maagu bihimaa ay bilmubtadai walkhabari mubtada iyo khabarka wuxuu ku tacaluqaya hadal laga hadlaa markii uu dhammaaday oo min abwaabi nawaasikhi maagaasoo min abwaabi nawaasikhi nawaasikda abwaabteeda ah ayaan sharactu waa lamada jawaabkaygii ayaan sharactu gudagalay fi dikri baabilfaacili baabulfaacilka inaan sheego ah, baabulfaacila sheegistiisa ayaan guda galay iyo wama shay sheegistii baan gudagalay yatacalaqu ku tacaluqaya ay huwa maagu bihi ay bi bibaabilfaacili baabilfaacil ku tacaluqaya oo min baabin naa'ibi naaibka baabkiisa ah iyo wa baabi tanaasuci tanaasuca baabkiisa ah iyo wama maaga ah, saasa saxba iyo wamaa shay baan sheegay maaga oo yatacalaqu ku tacaluqaya ay huwa maagu bihi ay bibaabifaacili baabilfaacil ku tacaluqaya y min baabishtiaal kelin noo qoraya muu qoray wa bibaabilmubtadai walkhabari baan sheegay baabkii mubtadaha iyo baabkii khabarka ayaan sheegay iyo ah, lama nqada markuu dhammaaday alkalaamu hadal markii uu dhammaaday fii dikri mubtadai mubtadaha la sheegistiisa laga hadlo walkhabar iyo khabarka la sheegistiisa laga hadlo iyo wamaa shay laga hadlo maagoo iyo tacalaqu ku tacaluqaya bihimaa ay bibaabil bibaabilmubtadai walkhabari ku tacaluqaya oo min abwaabi nawaasikhi nawaasikda abwaabteeda ah ayaan sharactu gudagalay fii dikri baabilfaacili baabilfaacil sheegistiisa ayaan gudagalay iyo wamaa shay sheegistii baan gudagelay maaga oo iyo tacalaqu ku tacaluqaya ay huwa maagu bihi ay bibaabilfaacili baabilfaacil ku tacaluqaya maagaasoo min baabi naa'ibi naaibulfaacilka baabkiisa ah wuu ka dambeeya wa baabi tanaasuci tanaasuca baabkiisa ah isna waa soc ka dambeeya iyo wamaa shay baan sheegay maagoo iyo tacalaqu ku tacaluqaya ay huwa maagu bihi ay bibaabilfaacili baabilfaacil ku tacaluqaya oo min baabilishtiaali baabilishtiaal ah suaga noo qoriy sida oo min baabilishtiaali baabulishtiaal ah wejiga ugu tacaluqayana dee faacil buu u noqon karaa ficil maxduufa ficil maxduufa marka halkiisaa loogu tegi doona haddaa mubtadiga khabarka looga dhigo mubtadiy khabar halkaa lasoo dhexgeliyana dee baabuishtiqaal wuu noqon karaayo ishtiqaalku wuxuu noqon karaa mubtadanimana u noqon karaa faacilnimana u noqon karaa faacilnimana u noqon karaa saxiix walalah waa nag ku qaadanay labada wuu noqon karaa markaa ta adiga ku qorasan uu kuu qorayana wuxuu yihi sheekhu haddaba tacriif bifaacilku doonaya halkan inuu ka sheego iclam waxaad ogaataa allaha ina ogeysiiye ana alfaacila faacilku iclam waxaad ogaataa ana alfaacila faacilku iclam waxaad ogaataa ana alfaacila faacilku cibaaratun waramid inuu yahay can ismin ismi laga waramo ismiga oo sariixin cad ow muawalin ama lagu awilayo bihi ay bisariixi sariix lagu awilayo ismiga oo usnida la tiiriyey ilayhi ismiga ficlun ficil loo tiiriyey ow muawalun ama mid lagu awilayo loo tiiriyey bihi ay bilficli ficilka ismigaasoo ficilkaasoo muqadamun lagala hormaray alayhi cala faacil faacilka lagala hormaray bilasaalati asalnimana loogala hormaray ficilkaasoo waaqican ka dhacaya minhu ay min alfaacili faacilka ka dhacaya ow qaaiman ama ku qumaya bihi ay bilfaacil faacilka ku qumaya tacriifkii faacilku intaasu isla tegay marka kolka qadriga joogtid intaaso dhan baa faacil u ah waa alsmu asariixu aw ilmuawalu bihi wa usnida ilayhi ficlun o muawal bihi muqadamu calayhi bilasala waaqican minhu aw qaaimin bihi intaasu tacriifkiisi isla tegay ismi markaynu nidho waxay nagaga baxay dee ficil iyo xaraf ay nagaga baxay oo iyagu ma noqdaan maxay dee waxa weeyaan faacil kuu noqon maayaan sariix markaynu nidhaana sariixa waxaa noo soo gudagelaya afar alismu dhaahiru ismigii daahirka isagoo socotee sarix baad u taqaanaa jaaa zaydun mana ismi sariixayn kaasi war male adamiir lmustatir wujuban damiirka waajibnimo loo istitaariyena isna waa sariix buu ka dhigan yahay ifcal ilkhayra war khayr same faacilka halkaa ku jira mana waajibistitaar ayn aahir buu ka dhigan yahay isna asariix buu ka dhigan yahay waa sariixaas weyan ee muawal ma ahade muawal bisariix ma noqonayo ee waa alismu sariix buu soo gudagelaya saddex adamiiru almustatiru jawaazan lilghaa'ibi ow lilghaa'ibati ah huwa yalcabu hiya talcabu hiya talcabu zaydun yalcabu ama hindun talcabu hiy muna acilkan iyo huwa muna acilkan muna jais istitaarayn kaa laftiisuna waa maxay sariixuu soo gudagelaya waa imisa adamiir lbaarizu damiirka baariska damiirka baariska muuqdaana isna waa sariixuu soo gudagelaya maa carafa almujrima ilaa ana qofkii mujrimkaa muu garan bu aniga mooyaane tusaale ahaan ma qaama ilaa ana ani mooy cid kale ismay taagin anadani damiir baris oo faacil mayna way tahay ma ma muawalkaad geyn mise sariixaad geyn sariixa geen al ismu sariixu afartaas ismi soo guda gelaya ismiga sariixa kii daahirkii caadiga ahaa damiirka mustatirka waajibulistitaarka damiirka mustatirka jaaizulistitaarka damiirka iska baariska afartaas ma iya soo guda gelayaan sariixii bay kuu soo galeen yuu kaa laaqmin marka ow muawadin bihi ama lagu awinayo sariix waxyaalihii wax awili jira waynu qaadanay fahaaka xuruufa bilmasaadiri uwilad wacadii lahaa hamsan asaxuu kamaa rawow wahaa hiya an bilfatxi ana mushadadan waziida calayha kayfa axfadhaa wamaa walow soo shanta mayaan jirin waa mawsuulkii xarfigaa wey shantaasi snta mayn haddaba u fiirso muawalka waxa faacil awilaa waa saddex un iska ilaali waxa faacil awilaa waa saddex un shantii laba ka harya sooma labadaas si faacil hala doonanayna iska ilaali ko xuruufta usuubataa ee faacil lagu dhalaaliya waa saddex anna anna yucjibunii annaka qaa'imun ka waran iminka annadani waa maxay waa ti iminkaan soo marinay waa tansib lisma wa tarfacu lkhabara mayna sain yucjibunii faacil bay doonaysaa muawalun bisariix inay soo gudagelayade faacil sariixo cadun ha hore u soco muawal bisariix baa jira la socode mid meel ku yaalla un ha raatanina dee ka shaq alaabba kuu shaqaynaysa wax kuu shiidayse annadana ayaa wax dhalaalinaysa marka annadani maay booski waxay dhalaalinaysaa faacilkii baa dhalaalinaysaa yucjibuni anaka qaimun ay kawnuka qaa'ima mnasaxayn waxa kale oo dhalaalisa oo u suubata in faacil lagu dhalaaliyo an an almastariya anti masteriyad ahayd anti mistriyada soo ma garanaysaan anta way qaybsameen an mukhafaf min athaqiila jirtay an mufasira ladhabaa jirtay an zaa'idaa jirtay anti misteriyada ayada u horreysay umulbaabka ahayd tii wey taasina yadna faacil inay dhalaaliso way u suubataa alam yani liladiina aamanuu an takshaca quluubahum yani faacilkeegi me antan baa soo dhalaanaysa an takshaca ay khushuucu quluubihim waa imisa laba ma almastariya fakhudha wama walow maada masteriyadana uge maada masteriyado dhalata sarani waxay faraxti geliyeen maa facalta waxaad samaysay sarani ficluka ficilkaaga ayay faraxti geliyeen waa mise saddexdaasa dhalaaliya labada kale hala doonana dama dhalaaliyaan faacil kuu dhalaalin maayaan labada kale waa low iyo key low iyo key faacil kuu dhalaalin maayaan keyda ka waran keyda masteriyadii iyadu suuragal maaha oo uma suubato in faacil lagu dhalaaliyo sababtu waa maxay iyada iyo ficilka ka dambeeya waxaa lagu awilaa master masterkaasina waxaa lagu jaraa xarfujer maxaa lagu jaraa xarfujer muqadara ama xarfujer daahir oo muuqdaaba lagu jaraa xarfujer muuqda ama xarfujer muqadara lagu jara iyadoo xaggaasay kaa geli saxiix walala bartaasay doonatay lowdii baa inoo timiday lowna laguma dhalaaliyo lowna laguma dhalaaliyo iyadna u suuban mayso faacil in lagu dhalaaliyo limaada liannaha taqacu bacda afcaalin taxtaaju ila mafcuulin waxay daba dhacdaa un afcaal u baahanba mafcuul wada iyo ficilkaasay daba dhacda saxiix walala afcaashaasina maxay u baahan tahay dee mafcuulba ubaahan tahay faacilmuma ubaahnaba markaa labadaas iyagu ma dhalaaliyaana faacil muawala haddae doonaysid iska ilaali weliga allaa saddexdaa hore un ka raadi labada dambe yay kula gelinba mayna basidayn kaasoo ismida ilahi loo tiiriye ficlun ficil baa loo tiiriyey ah, ficil caadiya loo tiiriyey aw muawalun bihi ama ficil mid lagu awilayo ayaa loo tiiriyey oo waxyaale mushtaqaadeeda ismu faaciliy kuwaasu noqonaya waa ismigii faaciliy ismufuil isaguna faacil buu qaatay kaasoo muqadamun calayhi looga hormariyey bilasalati asalnimo waa inu horeeyo haddii laakiin uu horeeyo faacilku dee mubtadu ma noqon hadda wax lagu bilowdo muxuu noqdaa dee mubtadu kaa noqon kaasoo waaqican ka dhacaya minhu faacilka ka dhacaya faacilka laftiisu ka dhacaya faacilka ayuu ka dhacaya aw qaaiman bihi ama kuqumaya ku qumaya waa labadii tusaale ee sheekhu inoo soo tusaaleeyey ahaa zaydun qaama zaydun iyo maata camrun qaama zaydun tacriifkiisa ma soo gelaya tacriifka xaggii luqada ma soo gudagelay tacriifka xagga luqada maxaa la dhahdaa waa man awjad alficla cidda ficilka meesha taala ahaysiisa la dhahdaa dee maata zaydun zayd dhimashada ma isaga ahaynsiyey waa maya muxuu soo gudagelaya tusaalahaasi tacriifkan istilaaxiguu soo gudagelaya marka waaqica minhu aw qaa'ima bihi markaad tirahda qaama zaydun zayd baa istaagay de qaama yaa sameeyey zayd baa sameeyey isagu ka dhacay marka waaqican minhu markaad tidhaahdid maanta zaydun zayd baa dhintayna qaa'iman bihi imaatadu iyo ku quntay dhimashadu isaga markaa tacriifku saasuu soo gudagelaya u ka guda ballaaranya tacriifkan istilaaxiguu soo gudagelaya tusaalihii hore mithaalu dalika arrintaa tusaale egu zaydun zayd weeyi min qawlika qowlkaaga xaalada u ka ahaaday daraba zaydun zayd wuxuu garaacay camran camar buu garaacay wa calima waa ogaaday zaydun zayd waa ogaaday falwalu ka hore ismun ismi weeyi waa zaydke ismigoo ismida la tiiriye ilayhi ismiga ficlun ficil baa loo tiiriye waa ficilka darabe ficilka oo waaqicun ka dhacay minhu zayd ka dhacay oo darbiga zayd baa sameeyey waa sax lagu noqon maayo faina darba garaacu waaqicun mid ka dhacay weeyi min zaydin zayd buu ka dhacay wathani ka labaad waa calima zaydune ismun ismi weeyi waa zayde ismigoo usnida la tiiriye ilayhi ismiga ficlun ficil baa loo tiiriye waa calimee ficilkoo qaa'imun bihi ku qumay falcilmu cilmigu qaaimun bizaydin zayd buu ku qumo de wuu bartay wii u barto wuu ogaaday wey hadduu ogaaltayna waa ogaanshii hadday barashay tahayna barashadiiba noqoni wa qawlii qawlka oo awalan horeeyey ow muawalun bihi aan ku idhi qawlka hore garanaysa waa ka hore ismu sariix ow muawalun bihid hore weeyaan yadkhulu waxaa soo gudagelaya fiihi qawlka naxwu an takshaca iyo lamida ah ayaa soo gudagelaya oo fii qawlihi ilaahay qowlkiisa ku sugan tacaala allah sareeye alam yani miyayna u dhowaanin liladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey an takshaca ay khushuucu quluubihim quluubdoodu inay khushuucdo miyayna u dhowaanin fainahu an takshaca faacilun faacil weeye maca anahu laysa bismin iyadoo lala qabo iyadoo oo aanu ismi ahayn takshaciy ayuu haddana faacil yahay walaakinahu an takshaca fii tawiili ismi ismi awilidii ku leexintii ayuu qabaa wa huwa ismigaasi lagu ta'wiilinayo ee lagu leexinayaana alkhushuuci wey oo miyaanad arkayn inay meesha taallo adaadkii u suubanayay inuu dhalaaliyo faacil mayna aan ahayn an almasteriya marka an takshaca master baa laga dhala waa muawalun bihidi wey marka kaasna kaasuu soo gudagelaya muawalun bihda lagu yidhi qawlkaasa soo gudagelaya aayadda qur'aanka faqisma baqiyade wixii kale waa ka hadhayna intaasuna waa qiyaas qaado wa qawli odhahdayda aan ku yidhi qawlan qawl aan ku yidhi qawlkaasoo haaniyan labeeya aw muawalun bihi aan ku yidhi maad garanaysaa kaasina waa kee waa ficlun aw muawalun bihida dambe kaa wey ydl waxaa soo gudagelaya fiihi qawlka naxwu mukhtalifun baa soo gudagelaya oo fii qawlihi tacaala ilahay qawlkiisa ku sugan ah, mukhtalifun alwanuhu suura nali caloosheda waxa kasoo baxaya sharaab mukhtalifun alwaanuhu midabadiisu uu kala duwan yahay iskhilaafay fa alwaanuhu alwaanuhu faacilun faacil wey walam yusnad looma tiirin ilayhi alwaanka ficlun ficil looma soo tiirin walaakin usnida ha yeeshe waxa loo tiiriye ilayhi alwaanka muawalun mid lagu awilayo bilficli ficil mid lagu awilayo wa huwa kaa ficilka lagu awilayaana mukhtalifun mukhtalifun wey fainahu mukhtalifun fii ta'wiili yakhtalifu yakhtalifu macnaheedu qaba ykhtaliiyo mukhtalif waaba isku mid marka marka mukhtalif waa ismigedi faacil wey marka ficil keliya una haraadine faacilka waxa kaloo rafciya ismiga faacil oo caamil u noqda waka ficil keliya haku indh waka lakin ogow in ismu faacilna ku camal falo aayadda qurankana saasaad ka qaadatay wakharaja waxaa ku baxay bu uri sheeku biqawli odhaahdaydi an biqawli qawlkayga aan ku qawlay muqadamun calayhi mid lagala horu maray naxwu zaydun zayd baa baxay oo min qawlika qawlkaaga ka ahaaday aad ku qawshay zaydun zayd qaama waa istaagay falaysa ma aha zaydkani bifaacilin faacil maaha liana alficila ficilka ficilka almusnada la tiiriyey ilayhi isaga loo tiiriyey laysa ma aha ficilku muqadaman calayhi mid lagala horumaray ficilku mu ka horreya mase u ka dambeeya tacriifuna muxuu ahaa muqadaman calayhi buu ahaa muna ku bixin bal muaharan bal kaana iska dhe kaana soo qadaro bal kaana wuxuu ahaaday ay huwa ficilku muaharan canhu mid laga dabamariyo xagga dambe laga dhigay buu ahaaday inamaa huwa waxa uunu ahaaday zayd mubtada mubtadaun mubtade walficlu ficilkuna khabarun khabar wey isagu waa mubtade ficilkuna jumla khabariy oo faacil baa ka noqonayo huwa oo zaydka u noqonaya jumladaasna khabar bay unoqona isaguna mubtadu noqonaya markaa muqadamun calayhi bilasala waa inuu yahay waharaja waxa ku baxay tacriifku minos qaadaadhiga si loo fahmade wakharaja waxa ku baxay biqawli odhahdaydi aan idhi bilasalati aan idhi naxwu zaydun zaydun iyo wixii lamida ah ayaa baxay oo min qawlika qowlkaaga ka ahaaday aad ku qawshay qaimu zaydun qaaimun mid taagan weeyi zaydun zayd fainahu zayd wain usnida haba la tiiriyo ilayhi zayd shayun shay haba la tiiriyo shaygaasoo muawalan lagu awiliyo bilficli ficil lagu awilayo wa huwa kaa ficilka lagu awilayaana muqadamun caleyhi lagala horu maray laakina taqdiimahu horumarkiisu calayhi asaga lagala horu maray laysa maaha huwa taqdiimkaasi bilasaalati asaala maaha waayo liannahu isagu khabarun waaba khabarba waaba he khabar fahuwa isagu fii niyati tahiiri takhiir iyo dambaysiin niyadeedbu ayuu qabaa xukmu khabari atakhiiru ma khabarka xukunkiisa asaalata waa maxay inuu xagga damba maro mubtaduna inuu xagga horu maro mn marka bil asaalatida waxaa ku baxaya qaaimun zaydun oo qaaimu zaydun qaaimun yaga waa maxay so kuma camal falnaad ku camal fala soo ma haba ku camal fala haba loo tegi shay muawalade lagu shay muawala ficil lagu awiliyo qaa'im oo ismi faacila haba lagala horu mara e laakin taqdiimkaas bilasaaba ma aha sababto waa maxay waaba khabar de khabarkuna maxay kugiis waa tahiirte fahuwa fi niyati tahiir buu qaba wa kharaja waxaa ku baxay biqawli odhahdaydin ani waaqican miduu ka dhacay ila e ilaa aakhirihi iladan waa ilaa akhirihi waxa naxtiga la yidhaha weeyaan naxtiga laba u qaybsame wadalika tusaale naxu zaydun iyo wixii lamid aweeyi naxw zaydun baa baxay dhafaacilki weeyaan wakharaja waxaa ku baxay biqawli qowlkaygii waaqican minhu aan ku qawlay ila khayli akhiri naxwu zaydun baa baxay waa kaa faacilkii oo min qawlika qowlkaaga ka ahaaday duraba zaydun waa khalad duriba weeyaan duraba bi qoriy duriba waxa la garaacay zaydun zayd baa la garaacay waa tabcada wey duriba waxa la garaacay zaydun zayd baa la garaacay fa in alficla ficilka almusnada la tiiriyey ilayhi isaga loo tiiriyey waaqicun calayhi wuu ku duldhacay walaysa maaha huwa ficilku waaqican minhu mid isaga ka dhacay walaa qaaiman bihi mid ku qumayna ma uu ku dul dhaco lagu dul sameeyo waa baabu niyaabihi weeyaan munan facilkan il mafcuul bu ahay mafcuulkuna awal hore ficilka waa lagu samayn jiray le manasan ila barti u istaagay xukunkiisi bu qaatay le ya aqim muqaama alfaacil aladi xudif mafcuulahu fi kuli ma lahu curif manasan wa ka wa inamaa mataltu waxaan ku tusaaleeyey alfaacil faacilka waxaan ku tusaaleeyey biqaama zaydun qaama zaydun baan ku tusaaleeyey bad waa lilxikaaya une wamaata camrun maata camrun baan ku tusaaleeyey liyuclama likay yuclama si la ogaado darteed baan ugu tusaaleeyey annahu shaniye laysa inaanu ahayn macnaa kownilsmi ismiga ahaanshihiisa macnihiisa faacilan faacil uu yahay ana musamaahu faacilka ama ismiga musamihiisu axdatha inuu soo darisiiyey shay-an shay inuu soo darisiiyey macnihiisu inuuna soo bal macnaa wnismi aacila soo qadaro bal macnaa wnismi faacila ahaanshaha ismiga uu faacil ahaanayo macnaheedu kownuhu ahaanshihiisa weeyi musnadan ilayhi mid wax loo tiiriyey uu yahay cala lwajhi wejigiina loogu tiiriyey wejka almadkuuri la sheegay oo ah waaqican minhu ow qaa'iman bihi ee hamoodinuun macnaha lagu leeyahy waa faacil macnihii lugawiga oo awhun man awjad alficla cidda ficilkan meesha taala aysa kaasunaad ku dul dhegtid maaha ee waa maxay waxaa looga jeedaa faacilnimada an yakuna musnadan ilayhi cala lwajhi madkuur oo ah, aw waaqican minhu aw qaaiman bihi waa isla fahnima uga jeeda marka alaa tara war miyaanan arkayn ana camran lam yuxdit inaanu soo darisiin almawta mawtka inaanu isagu keenin wamaca dalika tiyoo lala qabo taatee soo darisiin yusama waxaa lagu magacaabay huwa camran faacilan faacil baa magacaabay warku mu dhaadhicin ya haddaad laakin ku dul dheganaatid waa man awjad alficl ama man axdat alficla dee maanta camrun halkeed geyn waa mafcuul baad iska odhan marka dambe de soo ma maxaad oran dee suuragal maa soo ma marka waa inaan tacriifkan dambe aad ku dul dhegtid de waa cibaaratu can lsmi can ismin sariixin aw muawalin bihi usniga ilayhi ficlun aw muawalun bihi muqadamun calayhi bilasala waaqican minhu aw qaa'imin bihi waa tacriifkiisi ugu saxsanaa wey ka soco halkaa waxaan ku qaadaa dhigno sheekhu si fiican uga hadlay tacriifkiisii waxyaalihii ixtiraazaadka u ahaana caawa wuu kulaqsiiye faacilka haddaad ajrumiye intaa la dul tegtid dee si fiican baad ugu fahmi markaa sooma horena waad usoo fahamtay ilaa horaad u socotaaye waay axkaamta faacilku doonaya inu halkan ka sheega marka faacilku mise xukun buu lahaan jiray sagaal xalay bayt baan isku dirnay abyaadi lagu jimcin jiray maad soo sheegteen haye lifaacilin tiscun khudi taakhiira wrafca wdikra walow taqdiira tajriid caamili lahu can calami taniyati jamcin lxaaqin culima taniiahu waxadfa ficli yacmalu licilmihi waasluhu yatasilu wakownuhu bicaamilin iqnaahu can lkhabr wakownuhu bilaa tacadudin dahar intaas lagu jimi jiray soo ma waa intii wey ka soco intii adaba wax kamid inoo sheegi doona insha alla wuxuu yidhi sheekhu waidaa carafta haddii aad ogaatay ood baratay alfaacil faacilkii haddii aad baratay niyo faclam waxaad ogaataa waa jawaabkii idaade ana axkaaman axkaam aya kaainu lahu ayaa facilka usugnaatay ana lahu na kaainu lahu faacilkii waxa usugnaaday axkaaman axkaam baa usugnaatay faacilku axkaam buu leeyay axaduhaa axkaamtaa midkood allaa yataahara ay taakharu cadamu taahuri caamilihi meesha hadduu nafyi galo cadam baa laskaga masterka lasoo dhalaalinayo cadam baa la keenaa meesha ila laabo naafiya ku jirta iminka haddaad laakiin anti u keentid dee maxaa iska odhani ta'ahuru caamili baa la doonaya ila laadan meesha laadan meesha wax meesheedii degi karaa la doonaya cadam keen marka meesha nafi ku jira cadam baa la keena kolkaad masderka dhalaalinaysa axaduhaa midkood allaa yata'akhara ay cadamu ta'ahuri caamilihi caamilkiisu waa inaanu gadaal marin canhu ay canilfaacil faacilka waa inaanu ka dambayn allaa yata'akhara canhu caamiluhu caamilkiisu waa inaanu ka waa maay caamilkiis waa inu ka horeeyo taxriifki imika maat ula muqadamun alayhi bilasala waa xukun uu leeyahay faacilku markii ugu horeysay muqadimadan mid kolkii ugu horeysa u sheegay xukunkiisa maxaa kamid a marfuuc ba kamid a ma soo celin doone taayada muu soo celin xukunkiisa marfuucnima kamid a mansuub ma noqdo majruurna ma noqdo kazara zujaaju alxajaradi xalayna waa iska waxa weeyaan waa iska mathal weeyaano laakin sida asalka ah wuxuu noqonaya in la idhaahdo waxa weeyaan faacilku de waa marfuuciisa xukunkiisu kama zuulo marnaba kama zuulo marnaba marka xukunka kooaad wuxuu yidhi allaa yataahara caamilhu caamilkiisu waa inaanu ka dambaynin canhu ay can faacili faacilka waa inaanu ka dambaynin caamilka ku camal falaya ama ha ahaado ismi oo muawalun bilficli ama ficilkiiba ha ahaado falaa yajuusu ma banaana fii naxwi qaama akhawaaka labadaadiba walaal baa istaagaya dhexdooda kuma banaana an taqulay qawluka yajuusu faacilkayga waalka waaniga imikunkulaa o muawalun bihi ku daba dhegn marka an masteriy weyn an taqula qawluka qawlkaagu ma banaana aad ku qawshid akhawaaka labadaadii walaal qaama carabiyaba maahe akhawaaka qaama carabiya may tahay marka dambe xitaa mutaabaqo keente akhawaaka qaama adha haday doonaysa sax akhawaakana mubtada ka dhig akhawaakana ya mubtada ka dhig ile waa caadi muna musanahayn mubtada ka dhigo qaama laakin akhawaaka qaama ma saxba carabiya maabasha qaamaabaa sax ku noqonaysa marka qaamaabaa sax ku noqonaysa waqad tadamana waxa koobsaday miyow dalika kan maxaa ku xigtay alxadus kuma odhan alxad aniga iska leey mogta waqad tadamana waxa koobsaday dalika madkuurkan aan sheegay tusaalahan alxadu baa koobsaday waa faacilkii alladii xadkaasoo dakarnaahu horey aan usoo sheegnay muqadamun caley bilasaaladii bu ku wada tacriifkaasaa koobsaday wa inamaa yuqaalu waxa uunoo la odhan qama waa ka carabiyada saxdi way istaageen haddaad xita xagga hore dhigtid fayakunu wuxuu ahaana akhawaaka akhawaaka mubtadaun mubtada ayuu ahaan wamaa bacdahu wama aladii istaqara bacdahu waxa isaga kadib ku sugnaadayna ficlun wa faacilun ficil iyo faacil buu ahaan waljumlatu jumladuna khabaru khabar ba weyde way dhamaystiranta taasi ku noqosho male xukunkuun ka qaado waa maxay anlaa yataahara canhu caamilu waa xukunkii koowaad wathani ka labaad anahu shaniye laa yalxaqu ma haleelo caamilahu caamilkiisa calaamatu taniyatin taniya calaamadeed ma haleesho in kaana alfaacilu muana faacilku haduu musana yahay walaa jamcin walaa calaamatu jamcin jamc calaamadina ma haleesho in kaana alfaacilu jamca faacilku hadii uu jamcay wajarid ilficla idaa maa usnida ya linaini aw jamcin kafaaza shuhaadadii weeyaan melintunan amridii noo kusoo madnaxali mala muxuu ah wawaajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin aw musanan usnida soo saman saas waa intii wey oo istaba socdaan kutubta marka wuxuu leeyahay caamilkiisa waxa waajib noqonaya in laga ifraadiyo calaamadii tasniyada iyo calaamadii jamca faacilkii hadduu musanaa ama jamc u kala noqdo mina inta awal hodho ka dhergsanayn ku noqosho male falaa yuqaalu la odhan maayo qaamaa way istaageen akhawaaka labadaadii walaal ka waran sheekh ma banaani adiga oo le qaamaa aliftaa ku jirta waa calaamad ina tusinaysa dee tasniyada waa calaamo akhawaakan waa faacil ma banaano laakin laba qowloo kalea ku banaan qaamaa alifta ku jirtaa waa faacil sax akhawaaka waa bedel qaamaa alifta ku jirtaa waa faacil oo waa ismi waana jumladii khabarkoo soo taqadumtay akhawaakana waa mubtada muahara labada qawlo kalea kuu banaan laakiin qaamaa aliftani waa calaamatu tasniya akhawaakana waa faacil taasa wax jira aan ahayn ilaa luqatu akaluni albaraai taa mooyaan laakiin tan kale saasaad adosa ufurfurtaa kuu dhaan dabade yidhaa ama waa bedel ama waaba mubtada jumladuna waaba khabarka mina saxin saasaa kaaga fiicanba walaa qaamuu ikhwatuka walaalaha way istaageenna ma banaana qaamuu adagua ka dhigaya waa calaamatu jamc ikhwatukana ka dhigaya faacilkii lakin maxaa banaan qowlka horeynu marnay oo ah bedel ama mubtada ad ka dhigtid walaa qumna niswatuka dumarkaagii baa istaagayna tiradaana ma banaana adigoo ka dhigaya nuunka calaama calaamayna tusinsa eh, niswaha lakin haddaad ka dhigtid ismi waa sax waxa ka dambeya aad bedel ka dhigtid ama mubtadaad ka dhigtid bal yuqaalu waxaa la odhanaya fi ljamiici dhamaan qaama baa la odhanaya biifraadi baana lagu odhanaya kamaa yuqaalu sida loo odhan qaama akhuuka walaalkaba istaagay qaama akhuukan waxbaad halaleejiso ficilka soo ma tajriidin tabtaasun kolka jamciyo marka musanahana ugal haadaa xukunkan xukunke cadamu ilxaaqi calaamati taniyati waljamci cadamka la waaye huwa aharu sida faraha badanna wey wa min alcarabi carab ayuu kamid ahaaday man duul yulxiqu haleeshiinaya haadihi tan tan alcalaamaati ee calaamadaha ah yulxiqu haleeshiinaya huwa manku haadihi tan haleeshinaya tan alcalaamaati ee calaamadaha bilcaamil caamilka haleeshinaya waa luqatu akluni albarakiisa ficlan ficil kaana ahaya huwa caamilku wadalika tusaale ka qawlihi alayh salaatu wasalaam rasuulka qowlkiisa wey yatacaaqabuuna waxa iskiin cudbanaya fiikum idinka dhexdiina malaaikatun malaaig malaaigtaasoo bileyl habeenka ku sugan wa malaaikatun iyo malaig malaaigtaasoo binahaari ku sugan Eh, xadiiku waa xadiis mukhtasara xadiis dheer baa laga soo gaabiyey imaam lbukhaari iyo keyrkiiba ay warinayan laftigiisuna u ahaa ina lilahi malaaikatan ina lilaahi malaaikatan waa sax yatacaaqabuuna jumladu waa sax wowg waa faacil marka wowha waa faacil malaaikatu bileyli waa mubtade bileylina waa khabar wa malaaikatu binahaarna waa khabar nakiradana waxa u cuninsiiyey macradka macrad tafsiil waxbaa la qaybqaybinaya saxiix walala saasaa fiican bedelna waad ka dhigan kartaa saynu marin bedelna waad ka dhigan karta adiska waad ku banayn kartaa bedelna waad ka dhigan kartaa way laakiin waxaan banaanayn inaad tirahdid yatacaaqabuna wowaasna waa calaamadii malaaikatuna waa faacilki inaad tirahdo laakiin luqa carabeed weeyaan waa luqatu akaluni albaraki akalunid inaad ku dhaqaysid ba weyande akaluni waxay cuntay albarakit albarakito jamcadan wow baa ku jira mesha maan arkin akalani bay noqon lahay hadii kal akalani albarakit bay noqon lahayd akaluni bay yidhahdeen iyaga laftoodaba de hadalkaa laftiisaaba abade soma waka aw isman ama ismi kaana ahaya wadalika ka qawli alayh salaatu wasalaam rasuulka qawlkiisi weeyu rasuulku yidhi awa mukhrijiyahum oo iyagu miyay isaarayaan iyagu he miyay isaarayaan qaala waa rasuulku dalika arrinka lamaa qaala lahu markii uu ku yihi waraqatu bni nawfal wadidtu waxaan jeclaaday an akuna inaan ahaado wadidtu waxaan jeclaaday an akuna inaan ahaado macaka adiga macaaga id wakti inaan ahaado yukrijuka ay ku saari doonaan qawmuka reetolka ay ku saari doonaan qawmuka reetolka ay ku saari doonaan sida bukhaariiyo shuruuxdiisa kusan waxa weya yaa laytanii fiiha jadican yaa laytanii an akuna yaa laytanii akunu xayan id yukrijuka qawmuka kadibna rasuulku wuxuu ugu jawaabay awa mukhrijiyahum oo iyagu ma kuwa isaaraya ila hamzadu waa hamzat istifham saynu xalayba soo sheegnay wowguna waa waawul cadaf oo haddaa maxaa dhacay waawul cadafku muu soo horeeyo taqdiim iyo takhiirba ku jiro maadaama hamzadani ay sidaaratlkalaam leedahay de waawul cadafkii baa laga soo horreysiiyey waa sidaa war saasaa looga soo horreysiyey haddaba kuusi tacliiliye wuxuu yihi faqulibat ilwaagu wawdi waxa loo bedelay yaa an ya baa loo bedelay faqulibat ilwaagu wawdi waxa loo bedelay waawan yaa an ya baa loo bedelay wauqimat ilya filyaay yadina yadii baa lagu idqaamay oo la dhex geliyey min asaxib oo asalkiiba ahaa mukhrijunaya muxuu qoraya wal aslu asalku waxa weeye awamurijuy saasu qoraya awamukhrijuya hum saasu asalku ah asalkan waa asalkii dambe kii hore wuxuu ah awamukhrijuna yaa buu noqonaya mar kadibna xudifat nuunu lilidaafa mukhriju iyo yadi ba isku soo goostay qaacud sayid ida ijtamacat ilwaaw lya wasabaqa axaduma bisukun qulibat ilwaaw yaan uma udqimat ilyaa fi lya mukhrijuya faqulibat idamatu kasratan limunaasabat ilya mukhrijiya sax marka wowgaa halkaa ku jira sama artan wowgaa halkaa ku jira de wowgaasay leyihin waa calaamad bay leyihin humtana waxay leyihin waa faacilkii saasi ku wada suuragal maahaba qaacido xal aynu qaadanahay wlwasfu laa yarfacu damiira baariza mutasila wasfigu weligiiba ma rafcisto damiir baariza oo mutasila damiir baariza oo mutasila wowdaasi waa wowdii aad taqaaneen ahayd calaamatu jamc mudakar asaalim humtan meesha joogtaana waa mubtade faacilkiisi waa hum qarsoonba oo qaacidadaaba ah wlwasfu laa yarfacu damiira baariza mutasilanba هم joogta lafteeda waa mubtade hum qarsoon baaba isaga faacilo wawdina waaba calaamo saxiix walala intaasay ku noqon marka wuxuu yidhi sheekhu raximahullah walaktaru sida faraha badan lian yuqaala waa in la yidhaahdo yatacaaqabu waxaa iscirbinaya fiikum dhexdiina malaaikatun malaaig oo calaamadii laga jaro iyo awa mukhrijiyahum oo osaa loo fudidiydd aw mukrijiy ile ya ya kolka kudhexidqaaman noqonaysa aw mukrijiya haddii la dhaana ya ya kudhexidqaaman weyan marka aw mukrijiya hum oo iyagu miyay isaarayaan bitakfiifilyaana la akriyo aw mukrijiya la dha kolka takfiifka saasay leeyi halkaa laba xukun baan hayna labada xukun waa maxay anlaa yataahara canhu caamiluhu anlaa talxaqa calaamatu taniyatin anlaa talxaqa caamiluhu calaamatu taniyatin walaa calaamatu jamc wthaliu ka saddexaad anahu shaniye idaa kaana marka uu yahay ee huwa faacilkii muanaan muanas marka uu yahay laxiqa waxaa haleelaya caamilahu caamilkiisa taa u taniti taa u taniti ayaa haleelaysa taadi asaakinatu ee reebanayd wa in kaana hadii yahay huwa caamilku ficlan waa ficil hadii uu yahay ficilka oo maadiyan maadiya aw ilmutaxarikatu ama tii xarakaysnayd baa haleeli wa in kaana hadii yahay huwa caamilku wasfan wasfi hadii uu yahay macna laqmad labaad kuma celinaye wuxuu ku leeyahay tadaasina laba mid bay noqon caamilkii hadduu ficil maadi yahay tautaniid agga dambe ka geli caamilkii hadii uu yahay waina tamutarik halel waa inta masl fahmi fataqul waxaad oranaysaa qaamat hindun hindaa kacday hindun soo faacil maha imika muanasa dee qaamat ficilki waa qaame so taawtaanid xagga dambe lagama gelin wa zaydun zayd qaa'imatun mid ay taagan tahay weeyi ummuhu hooyadii ya eega ummuhu waa muanas ma ya caamilka ka horeeya waa in loo geliyo ta dee taa mutaxarika gelisa maadaama isagu wasfi yahay mayntaas basidayn taasina waa masladii saddexaad wey oo ah ilaaqu ta taniii ida kana alfaacilu muanaa tadaasina hadda labaad u baratayo ta eh, saakina iyo iyo ta mutaxarika hadduu ficil maadiya waa ta saakina hadduu wasfiyana waa ta mutaxarika kadib halka sheekhu raximah la taala wuxuu ka waramaya ilxaaqa ta'da la geliyaa mararka qaarkood waa waajib mararka qaarkoodna waa jaais laba goor bay waajib tahay afar goorna waa jaais intaas ka warramaya xalayna waan sheegnay soo ma muqadimada ku baraarujinaba uma taaratan uma yakunu wuxuu aani taaratan fi taaratin darafnimo iskaga nasb mar wuxuu ahaani ilxaaqu tahay tada haleeshiintiisu jaaizan mid banaan buu ahaaniba wa taaratan wa fi taaratin marna yakunu wuxuu aani huwa ilxaaqaasi waajiban mid waajiba buu ahaaniba laba goor baa waajiba saddex goor afar goorna waa jaaiz wey laba saddex afarta goor jaaizku ku horreysiinaya wuxuu yidhi faljaaizu jaaizku kaainu wuxuu ahaaday fi arbaci masaa'ila afar masalo dhexdood buu ahaaday jaaizku waa afarta ixdaahaa masaaisha midood an yakuna lmuanau ay kownu lmuanai kan muanadkaa ee la dhadigeeyey waa inuu yahay isman ismi waa inuu yahay ismiga oo daahiran muuqda ismigaasoo majaaziya taniii taniikiisu uu majaazi yahay wanacni waxaanu la jeednaa bihi majaaziyu taniidka ma shay baanu la jeednaa oo laa farja xubin taran lahu maaga aanu sugnaan xubin laga tarno waxaan lahayn ee waxba dhalin kaasa loo jeedaa majaaziyu taniidka waa suurada koowaad ama maslada kooaad ee tada in la geliyaa jaz wajaz ay tahay jaz ilaaqu cadam ilaaqi wa maxay wa an yakuna almuanau isma aahira majaziy tanii saii wallah taqul waxaad ohanaysaa alacat shamsu cadeedi baa soo baxday wa alaca shamsu cadeedi baa soo baxday labaduba jaza wajaz wlwalu arjaxu laakin wlwalu ka hore oo atada in la geliyo ayaa arjaxu raajix ka horea raajix ashamsu waa majaziy tanii farji malad soo ma caamilkeega maxaa ku banaan taada in la geliyaana banaan in laga daayaana banaan laakin raajixuu ku baro wuxuu ku yidhi taada u geli saasaa raajixe lagu noqon maayo waa masalada koowaad ee ay jaa-iska tahay ilxaaqu taai wa cadamu ilxaaqiha qaala allahu tacaala ilaahay sarreeye wuxuu yidhi qad jaaatkum waxa idin soo gaadhay mawcidatun waana suuratu yunus qad jaaatkum waxa idin soo gaadhay mawcidatun mawcida waa majaaziyu taaniif maxaa loo geliyey caamilkii ta baa loo geliyey wa fii aayatin aayadna waxaa ku sugan aayadaasoo ukhraa kale waa suuratu ancaam ad jaakum waxa idin soo gaadhay bayinatun bayina idin soo gaadhay bayina waa majaaziyu taanid caamilkeygina waxaa laga tajridiye tadi qur-aankaynu ka fahmni liana alqur'aana muhaymin lua qur-aankaa hogaaminaya luqade shaygii majaaziyu taanidka marna tacbaa loo geliyey marna waa laga daayey saa darteed waa jaais saxiix walalah labadii wejba banayn halkaas waa hal suuro wathaniyatu masalada labaad an yakuna waa inuu yahay almuanau muanasku isman waa inuu ismi yahay ismigoo dhaahiran muuqda ismigaasoo xaqiiqaya taniihi taniidkiisu uu dhab yahay wlxaal buu xaqiiqiyu tanii yahay huwa ismigaa muanadkiihi munfasilu mid ka soomay uu yahay min alcaamil caamilkii mid ka soomay u yahay biayri ilaa ilaa eyrkeedna u ku soomay waa maslada labaad ee jaaza ilxaaqu taai wa cadamu ilxaaqiha u banaaya waa maxay an yakuna alfaacilu muanathan isman muanathan daahiran xaqiiqiya tanii munfasila can caamilihi biayri ila biayri qad jaaadkum mawcidatun labada goorba wata qad jaakum bayinatuna ancaaman ancaama bilata ta ancaama bilata adama qad jaakum bayina taasaa bilata ta horma yunus ba mise waa absoo caraf waa sax taasina waa sax wey <clears throat> xagga hoos u ka raacay malaha xagga hoos iyaga uga anaga noomu qaban waa sax weyaan <clears throat> marka suuradda labaad waxay noqonaysaa e, waa faacilki waa muanath waana ismi dhaahira waa xaqiiqiyu laakin caamilkii baa laga fasliyey ilaa waxaan ahayna waa lagaga fasliyey shuruuddaada iska ilaa waxaan ahayna waa lagaga fasliyey isaga oo ismi daahir ah xaqiiqiyu tanitha ilaa lagaga fasliyo ka waran xalay waad soo martee waa meelii faacilku waajibka ahaa in la xadfaabe mutaridka waabaan ujeeda waa istifna mufaraqa lagu odhan maqama ilaa hindun marka ilaa shardi weeyaan iska ilaaday ilaa tusaalaha wadalika kaasi ka qawlika waa odhahda adiyo wixii lamid a xadarat ilqaadiya qaadiga waxa u timiday imra'atun haweeney ah, rag way seexdeen ma malaha xadarat ilqaadiya qaadigii waxa u timiday imra'atun haweeney imra'atu waa maxay waa ismi muanatha waa xaqiiqiyu taaniif laakin maxaa dhacay munfasilun can alcaamil ma ilaa ba lagaga socay may mafcuulkii baa lagaga soco alqaadiye jaaza wajaza jaaza wajaza wayajuus waxaa banaan xadar xadira bu iska leya aniga mota dabcadda moogta xadara waxa u timiday alqaadiya qaadiga imraatun haweeney walawalu ka hore ee ta'da wataa afsaxu fasaxa badan marka suuratu acraaf sa ugu so aroorta waa sidaa labada goorbaday oo afsax wey markaa laba suura inu haynaa soo ma isaga oo xaqiiqiyu taniia isagoo majaaziyu taniia ismi daahira iyo isagoo xaqiiqiyu tanii oo ismi daahira laakin faacilkii iyo caamilkii lakala fasliyo ila waxaana lagu kala fasliyo wahalitatu xaalada saddexaad an yakuna alcaamilu caamilku waa inuu yahay nicma nicma waa inuu yahay aw bisa bisa waa inuu yahay caamilkiibaa a nicmo iyo bisa afcaasha madxiga iyo demiga tusisa wadalika tusaale naxu nicmat lmara nicmat wanaagsana almaratu alhaweeni wanaagsana almaqsuusu bilmadxi taamaanta lagu khasisaya hindun hinda weeyaane wa nicma almaratu wa nicma wanaagsana almaratu haweeni wanaagsana almaqsuusu bilmadxi hindun hinda weeyaane labaduba jaaza wajaaza ina tagelisi inana dilin sababtoo almaratu asha ku jirta jinsiya waa gabadh o dhan wey almara waa gabadh wey waa jinsi wey marka marka wuxuu noqonayaa kuu banaan in tagelisa kuuna banaan inaad ka daysaana kuu banaan waayahay waa suuradii saddexaad sooma suuradii afraadna waa tan araabicatu ta afraad an yakuna alfaacilu faacilku waa inuu yahay jamcan jamc waa inuu yahay waa jamci lugawigaaba ka wada hadda naxu jaat zuyudu jaat waxaa timiday azuyuudu zaydiyaalkii baa yimiday waa jamcu tagsire wa jaa waxaa yimiday azuyuudu zuyuudii baa yimiday waa jamcu tagsir isna marna waa laga daayey marna waa la geliyey wa jaat ilhunuudu hunuudi baa timiday waa jamcu tagsir ta wata wa jaa alhunuudu hunuudi baa timiday waa jamcu tagsir aan ta wadan hadaba faman anasa faman axadka anasa dhadigeeya fa calaa macna ljamaacati ay fa anasa dhe fa anasa waa dhadigeeye mankaasi calaa macna ljamaacati jamaaca macnaheed buu ku dhadigeeyey markanu leenahay jaat zuyudu bimacna jamaacatun ta mayna ku jirin jamaacada tadaasu eegtay waman dakara qofkan labeeye ee lab ka dhiga ee yidhahda jaaa zuyuduna fadakara dhe waa labeeye mankaasi ala macnaljamci jamac mar ta baa ku jirta macnaljamac buu eegay ka kalena macnaljamaac oo ta baa ku jirta xaggaasu eegay wayustana waxaa laga soo reebaa bu yihi sheekhu min dalika arrinkaa waxaa laga soo reebaya jamca tasxiixi waa musane nuunta liidaafa loo geeyey watasqudu nuunaani liidaafa naxu ra'aytu sakin risaafa soo samayn jamca tasxiixi saxiix yeelida labadiisa jamac fainahu shaniye yuxkamu waxa loo xukumi lahumaa labada jamcu tasxiix waa jamcu karsalim jamcu anasaalime bixukmi mufradayhima labadooda mufrad xukunkay ahaayeen si fataqul waxaad odhani jaaat ilhindaatu hindooyinkii baa yimid baad odhan bitaa'i baad ku odhan laa hayru ay laa hayru taai jaaizan ta hayrkeed wax banaan maaha waayo muanadkiisa ta umaad gelinayn kolkuu mufrade muanaa ahayd dee sidoo kale jamcina u geli kamaa tafcalu sidaad ku samaynaysa waa kan kuu sheegay sheekhu fi jaat hindu sidaad ku samaynaysa waan ku samee waqaama zayduna zayduntii baa istaagay bitarki taai baad ku odhan laa hayru arintaa hayrkeed jacisan mid banaan maaha kamaa tafcalu saad ku samayn fi qaama zaydun zayd waa istaagay zayd soo mufrad ma saad ula dhaqmaysay oon ula dhaqan de jamciisana mudakerka hindiso muanasa maa saad ula dhaqmaysay caamilkeedun ula dhaqan mantaasuna ya sawta looma gelinayn hinda saw zaydna lagama ifraadinin waa intii oo kalun iyaga ilxaaqi waajibkaana waa kan walwaajibuka waajibkiina kain wuxuu ahaaday fima kii dhexdiisa ayuu ahaaday cada dalika madkuurkaa kasoo haray wahuwa masalatani waa laba maslo marka afar maslo jais bay ahayn afarta maslo maxay ahayn ida kana alfaacilu muanatan majaziy tanii ida kana alfaacilu e, muanatan ida kana alfaacilu isman daahiran waa muanataas ka ahaaday haye mafsuula can caamilihi bigayri ila ida kana alcaamilu nicma wabisa ida kana alcaamilu jamcan laga soo reebayo labadii jamc jamcu tasxiix labada lasleedha afartaas maxay ahaayeen yjuز wajhaani alilxaaqu acdam lilaaqi labada gooray waajibka tahayna waa tan waa tan labada goorna ixdaahumaa labada masale midkood almuanau muanakii wey muanaka alxaqiiqiyu xaqiiqiga loo nisbeeyey ixdaahumaa dhacafwan labada midkood almuanau wey muanakii alxaqiiqiyu taniii dhadigayntiisu xaqiiqigaha waa wasfiya waa banaanta in loo idaafeeya laba alwata kolka la isku idaafeeya meeli mukhtafaraad ay ahayn weeyaane alifyaana soo nadmiynu gaari doonaaba waayahay alladii kaaso laysa aan ahayn muanadku mafsuulan mid laga soocay aan ahayn walaa waaqican mid dhacayna aan ahayn bacda nicmo nicmo dabadeed o bisa ama bisa dabadeed maslada kood waa maxay faacilku waa muanad xaqiiqiya walaysa mafsuulan walaysa waaqican bacda nicmo wa bisa shuruuddaa markaynu helno waxa waajib noqonaya in la geliyo ficilka intaa la geliya waa waajib masl fahne waa xaqiiqiyu taaniif caamilkiina lagama fasirin nicmaya biisana muu dhicin dabadood waa waajib intaadii la geliya wadalika tusaali naxw id wakti xus qaalad ay tidhi imraatu cimraana cimraan haweenadiisa ay tidhi imraatu cimraana imraatu waa muanas waa xaqiiqiyu taaniif mafsuul maaho caamilkii lagama fasirin caamilku nicmaya biisa maaha waaba qaala waa waajib intaa la geliya war ma islahayn waa sax wey waayo markaa jamc waa saade qaalat ilacraabi o kale imka so mna wa qaala niswatun ka war wa qaala niswatun wa qaala niswatu waa niswa waa maxay waa ismu jamc marka jamc waa jamc lugawi waa inaga kula day jamc tagsir ma le niswa jamc tagsir ba ah, ma tadamana macna jamci walaysa lahu waaxidu min lafdi bu soo gelaya markaa kuwa horu soo gelaya masaailtajaaza soo gelaya wax ka baxsanba ma jiro kolka tawtanis halalinteeda waaba labadan waajibka iyo afartaa jaaizka wax kale mama jiraba de intaasun ilaasho kudul dhegano waayahay athaniyatu talabaad an yakuna waa inuu yahay faacilkii damiirin damiir waa inuu yahay damiirka muttasilan itisaalay waa damiir muttasila laakin mid ogow waa damiir muttasila marka lagu yidhi caaidku u noqonayaa ha noqdo muanad xaqiiqiya ama ha noqdo majaas yutanis farqi male mar hadduu damiir hadduu noqdo muttasil hadduu noqdo maxay mutasil hadduu noqdo damiir mutasila haddii u noqdo maxaa la samaynaya waa isna waa waajib in loo loo taniifiya wuxuu unoqonayan ama mudakar ha noq eh, ama ha noqdo baan ujeeda xaqiiqi utani ama majaaz utani tusaalaad ku fahmaysa ka qawlika odhaanaadiyo wixii lamid ah weey ashamsu cadeedii talacat way soo baxday ya faacilki iyaga waa damiir mutasilo waa hiya mina hiyan ficilkii waa tan talageli waa waajib waayo faacilkii baa noqday damiir mutasila muxuuna unoqonaya hadda majaazi utanii xaqiiqutani hadduu noqon waa hindun qaamat hiya farqi mala marka wuxuu unoqonaya ama xaqiiqi ha noqde ama majaasi ha noqde shardiga ku xukumaada waa inu mutasil yahay intaa maad fahmi waysa intayna iska raacina culima iska sabraya faacilka meelo la xadfaa jira adaba afar meelood buu ka sheegaya wuxuu yidhi alawalu ka u horeeya ah, muxuu yidhi saasa maa waxba kama horeyan miya maxabadba maxaa ka horeya may may halkaa egaan akriya ashamsu talacad maaa ku wakaana daahir ani ciwaan buu ii sameeyaa thalian arrinta saddexaad bu igu yidhi yuxdafu lfaacilu faacilka waa la xadfaya fi arbacati mawaaina afar meelood faacilki waa la xadfaya alawalu ya adna mu qoraya wayna tusinaysaa de sax sax ma saa weeyaan wakaana dhaahiru sida dhaahirkii waxay ahayd anahu shaniye yajuusu inuu banaanaado fii naxwi maa qaama zaydun maa qaama ilaa hindun hinda mooye wax kale isma taagin iyo wixii lamida alwajhaani labada waj inay ku banaanaadaan buu daahirku ahaa ya daahirku sidaasuu ahaa labada waj inay ku banaanaadaan sidaasuu ahaa armislfan labada waj inay ku banaanaadaan ayuu ahaa waayahay wayatarajaxa wayatarajaxu oo wayatarajaxa wa an yatarajaxa inuu raajix noqdo ayuu ahaa daahirku ataniiu taniiku uu raajix noqdo kamaa fii qawlika sida qowlkaaga iyo wii ku sugan aad ku qawshid xadara qaadiya imraatun xadarat alqaadiya imraatun ila ta in loo geliya raajix ahayde walaakinahum ayagu nuxaadi awjabuu waxay waajibiyeen fiihi tusaalahan dhaxdiisa tarka taai taada in laga taga ayay waajib ka dhigeen fi nafri xaalada nafriga gabayga dee danba kuu waayo lana maa bacda ilaa ilaada waxa ka dambeeya laysa ma aha huwa maa bacdigaasi alfaacil faacilkii ma aha fi xaqiiqati dhab ahaan ahaan faacilba uma aha inamaa huwa waxa unuu yahay bedelun bedel min faacilin faacil baa laga bedelaya faacilkoo muqadarin la qadarayo qabla ilaa ilaa ka hor lagu qadarayo wadalika ka almuqadaru la qadaraya huwa lmustathnaa minhu kii wax laga soo reebayey weeyi wa huwa mustathnaa minhuguna mudakarun mudakar weeyi falidalika sidaa darteed ba dukira alcaamilu caamilkii lab looga dhigay wataqdiiru taqdiirkuna waxa weeyi maa qaama axadun ruuxnaba ismuu taagin ilaa hindun meelahani waa afarta meelood ee faacilka litiraad qiyaas ahaan loo xadfi karo wuxuu leeyahay ilaada waxaa ka dambeeya faacilkii xaqiiqaan umaba ahaba waaba bedelba istinaam ba istinii mufaraqi faacilkiisi baa go-aanba faacilkaa go-aanna mudakr buu ahaaba walidaalika maadaama faacilki uu mudakr yaha dee taha gelini ficilka mana saxayn hindina faacilba maba haba moodine waa bedel sheekh waxaa laga bedelayaa mustina eh, eh, minig ugu go-anya waa faacilkaa weya maynantaasi basidayn saa baa loo yidhi ilaa hind maa qaama ilaa loo yidhi alkaa warkaas wa adyabay la tahay waana meelaha faacilka la xadfo litiraad loo xadfo afarta meelood bu kamid yahay macnaha waxba ku cilmina soo ma waa iska basiid wa haadakani axad lmawaaini boosaska midkood wey mawaadinta alarbacati afarta allatii mawaadintaaso yataridu uu qiyaasoobayo fiiha mawaadinta dhexdeeda xadfulfaacil faacilka in la xadfa ay qiyaas tahayba wa booska koobaad waa faacil istina ah, mufarai istina mufaraa ah faacilkiisa ah, wuxuu noqonayaa istina minigi maadaama uu go yahay ka goan an weeyaan meelaha qiyaasan loo xadfa ayuu noqonaya o wthani ka labaadna faacilulmasderi masderka munawankaa faacilkiisa wey ka qowlihi tacaala aw icaamun quudin fii yowmin maalin la quudiyo yoomkaasoo dii masrabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo agoonkaasoo daa maqrabatin dhawaale iyo qaraabo u saaxiiba taqdiiruhu waxa weeye aw idcaamuhu ruuxa quudintiisa yatiiman agoon quudiyo wuxuu ahaa waa min baabi idaafati lmasderi ilaa faacilihi watumima limafcuulihi buu noqon laha kadibna faacilkiisi baa la gooya waa meelaha uu itiraadiga noqdo masderka munawankaa faacilkiisa in la gooya waa imisa laba dhade wathaliuka saddexaad waa fii baabi niyaaba baabka baabuniyaabaha loo yaqaan waa naaiba faacilkii de naxwa qudiya almru amarkii waa la gebagebeeyey asluhu wa qudiya almru asalkiisu wuxu aha wallahu aclam ilahay ba xaqiiqda oge waqad allaahu lmra buu ahaa faacilki lilcilmi baa la iskaga xadfay kadibna boos mafcuulkii baa soo galay wa qudiya almru buu noqday waa booska laba saddexaad soo saddex maa waraabicu ka afraad faacilu afcala ficilka afcalo faacilkiisa wey afcaladaasoo fi tacajubi tacajub ku sugan afcalo iskaleya n maarata faacilu afcil weyn da ile afcil wa taajub laba siiqay lahayd sooma tacajubku siiqooyin tacajubka laba loo qaybiya mid mubawaba iyo mid hayru mubawaba hayru mubawaba kuu fara badanya kayfa kamid oo subxaan allah baa kami waxaaso dhan waa hayru loo baabaystaa waaba lababa waa siiqada ma ma ma ma ma afcala iyo iyo afcil mntaasn labada si weyan markaa siiqada afcil weyan eg siiqada afcil weyan siiqada afcil faacilkeega afcil weliba tacajub kusugan xilima laakin idaa dalla waa marka uu tusiyo calayhi isaga muqadamun mid lagala horumaray oo miluhu isaga oo kala mid isagoo kale oo lagala horumaray waa marka uu ina tusinayo taana idraadaan baa laskaga gooya ka qawlihi tacala ilahay qowlkiisa weeyi asmic bihim alla gaaladu maqal badana maalinta qiyaamaha aakhiro waxay addunyadii soo maqli waayen xaqii maalintaa maqli oga wa absir bihim alla arki oga marka ufiirso y absir bihim faxadafa waa xadfay bihim buu xadfay allah oo dee bihim kuma jirto min athani ka labaad baa laga xadfay lidilaalati awali ka horaanayna tusinay waa mali loodhan jiray xudifat thani lidilaalati awal wahawa isagu fii mawdici rafcin rafca booskii buu yaala cala alfaaciliyati faacilnimaana lagu rafi cinda aljumhuuri jumhuurta agtooda oo afcishan waa maxay asmic iminka waa maxay ficlun maadin mabniyun cala alfatxi almuqadari cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaal maxali bsukun اcaaridi lmaji ficli alى siati ficl mr sukunka amar ba iska lahaan jire bihim alba xarfu jarin zaaid him damiir muntasilu mabni ala sukun fi maxraf faacil weynd ila himtana faacilaba asmi bihim faacilka waa bihimta weyn baad waa xarfu jari zaaida him damiir muntasilu mabni ala sukun fi maxali rafca faacil absir bihimna la icraabteedu waa sida imisu inoo sheegay marka haddaba afartan un maahe waxaa jirtoo lagu daraa xalay misaan ku darnay shan xalay ku darnay shantii maxay ahayn ko ficilka mudaaric saxiixul aakhirka nuunu tawkiid thaqiilaa lala xidhiidhiyo faacilkiisuna noqdo yawn maanata mukhaataba ama u noqdo wawl jamaaca wala taclamuna lamida xalay aayad baan aayad xalay ma soo ah, qowlka walaan saxaade ah, mubtadanimada ah, saxde mubtadanimada sax waayo way taliiqinasa wada kuma amal soma way taliiqinasa lataclamunadana kamid ade walataclamuna waad ogaanaysaa haye latasmacuna kamida walaa yasudunaka waa kamida faacilki muna wo go-aanayn litiraad meelaha loo gooye weyan waxaa a kana azaaida oo iyadoo zaaida kuniyadana faacil bay qaadata udho ila iyaga idhi haye ala ma kasua ma alma saddexdaa ficilna faacil ma qaataan haye tawkiidkii eh, lafdiga ahaa ee soo noqnoqday faacilu ficli muaked ataaka ataaka laaxiquuna xbis xbis haye xaalatu nalat xaalatu mukararatu nazalat maxala faacili fatalaqafahaa rajulu rajulu beyt baan jira malaha baan jiraa ilaya meelaha lagu erarki jiray ajrumu sharxiisi ah fatalaqafahaa rajulu rajulu fatalaqafa way haldafeen rajulun rajulun xaalooyin kuwa kala tartiibsan asalku wuxuu ahaa fatalaqafa hanaasu rajulan rajulan kadibna annaasoo faacil baa laska gooyey xaalkiibaa meeshii lasoo dejiyey kadibna waa laska rifciyey xaalku iska rifcisanya muratabiin baa loo jeeda haye kaasina litiraad baa loo goya waa mise meelood sagaal soo ma sagaalkaa meelood weyan marka afar buu inoo inoo sheegay shantaa kalena soma iska wadna caawa jaanis ma haysanay wallahu aclam subxaanaka allahum bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk